qad samica xaqiiqe wuu maqlay allaahu alla wuu maqlay qawla alatii midii hadalkeeda wuu maqlay tujaadiluka nebiyow kula doodaysay fii zawjiha ninkeeda arrinkiisa kaala doodaysay oo watashtakii sheeganaysay ilallaahi alla u sheeganaysay wallaahu allana yasmacu wuu maqlayaa taxaawurakumaa doodiinna hadalka aad isdhaafsanaysaan adiga haweentaasi wuu idin maqlayaa ina allaha maxaa yeelay ina allaha alle samiicun waa midkii maqal badan wey basiirun oo wax walba arka wey waxba kama qarsoon alladiina kuwa yudaahiruuna dihaaraya oo minkum idinka idinka mida min nisaa'ihim dumarkooda dihaaraya dumarkooda dihaarayo dhabarka hooyaday baad igala mid tahay dhahaya maa hunna dumarka ay dihaarayaani maysan ahaanin ummahaatuhum hooyooyinkood ma aha in ummahaatuhum hooyooyinkood maynaan ahaanin ila laa kuwii mooyaane waladnahum dhalay hooyo waa tii ku dhashay xaaskaaga ma ah wa innahum iyagu layaquuluuna waxay leeyihiin munkaran wax la inkiro oo min alqowli odhaah ah iyo wazuuran hadal baatil ah adaa waxba ka jirin bay ku hadlayaan waina allaha allana cafuwun midkii dhaafid badan weye cafuwun midkii cafin badan weeye afuurun oo dhaafa wladiina kuwa yudaahiruuna dihaaraya min nisaaihim dumarkooda xaggooda dihaaraya uma kadibna yacuuduuna noqonaya limaa qaaluu linaqdi maa qaaluu wixii ay yidhaahdeen burintiisa ku noqonaya wixii ay yidhaahdeen oo xaaskayga xaaska aad ku tidi hooyada dhabarkeedaad igala mid tahay hadalkaa burintiisa dib ugu noqonaya yacuuduuna noqonaya limaa qaaluu linaqdi maa qaaluu waxay yidhaahdeen burintiisa ku noqonaya fataxriiru raqabatin fa calayhim korkooda waxaa ahaaday taxriiru raqabatin qoor xoraynteed min qabli an yatamaassaa intaysan istaabanin dalikum midkiina tuucaduuna waa laydinku waaninayaa bihi isaga wallahu allana bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiirun midkii xogugaalu awey faman lam yajid ciddaan helin qoortii la xorhaynayay fa siyaamu shahrayni facalayhi korkiisa waxaa ahaaday siyaamu shahrayni laba bilood soonkood oo mutataabicayni israacraacsan min qabli an yatamaasa intuusan taabanin intaysan istaabanin dheh faman lam yastatic ruuxii aan karin ah, ruuxii aan karin labadaa bilood soonkood fa icaamu sitiina fa korkiisa waxaa ahaaday icaamu sitiina lixdan soon lixdan quudintooda miskiinan oo miskiin lixdan miskiin quudintooda korkooda korkiisa macnaha dalika kaasi caddayntaasi litu'minuu inaad rumaysaan darteed wey billaahi alle inaad rumaysaan iyo warasuulihi rasuulkiisa wa tilka taas lasoo sheegaynaa xuduudullahi waa sohdimihii ilaah walilkaafiriina gaaladana waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u aliimun oo xanuujiya ina aladiina kuwa yuxaaduuna la sohdintamaya allaha alla iyo warasuulahu rasuulkiisa oo sohdintuu alla jeexay mooye tu kala jeexanay khilaafayabaa laga wada kubituu kuwa waa la hoojiyey oo waa la dulleeyey kamaa sida kubita loo hoojiyey aladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey waqad anzalnaa waan soo dejinay aayaatin aayaadaanu soo dejinay bayinaatin oo cadcad walilkaafiriina gaaladana waxaa u cadaabun cadaab baa u muhiinun oo ihaaneeya yowma maalin buu cadaabkaasi u sugnaaday yabcauhum allahu alla uu soo saarayo jamiican dhammaantood fa yunabi'uhum markaasuu u warramayaa bimaa camiluu waxay sameeyeen buu ugu warramaya bimaa camiluu waxay sameeyeen buu uga warramayaa oo u sheegaya axsaahu wixii ay sameeyeen axsaahu waxaa koobay allahu alle wuu koobay wanasuuhu iyaguna way halmaameen wallahu allana calaa kulli shayin shay walba dushiisa shahiidun midkii markhaati ka aw goobjoogu ka yahayo waa markhaati waxba kama qarsoon alla subxana watacaala alam tara miyaadan ogeyn ana allaha alla yaclamu inuu og yahay maa fi samaawaati samaawaatka waxa dhexdooda ku sugan iyo wamaa fi lardi warka waxa dholka dhexdiisa ku sugan maa yakuunu ma ahaanay min najwaa halaatatin saddex faqood ma ahaado maa yakuunu ma ahaado min najwaa halaatatin saddex faqood ma ahaado ilaa hadduu ahaado huwa isagu raabicuhum midka afar yeela wy ah, midka afareeya wy walaa khamsatin walaa najwa khamsatin shan faqood ma ahaado ay faqaan ilaa hadduu ahaado huwa alle saadisuhum midka lixeeye wy ah, midka lix ka yeela weeyaan walaa adnaa mid ka hoosee walaa najwa adna wax ka yar faqood ma ahaado min dalika kaa la soo sheegay wax ka yarna faqoodu ma ahaado walaa akara iyo wax ka badantoona intaa la soo sheegay wax ka yar iyo tiro ka badan ama tiro ka yar faqoodu ma ahaado ay faqaan ilaa haddii uu ahaado huwa isagu alle macahum la jirankoodu ahaa ayna maa kaanuu meel alle meeshay ahaadeenoo yihiinba uma kadibna yunabiuhum alla wuxuu u warramayaa bimaa camiluu waxay sameeyeen yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada ina allaha alle baxaa yeelay bikulli shayin wax walba caliimun midkii ogaansho badan alam tara miyaadan ogeyn oodan fiirinaynin ila aladiina kuwii nuhuu la reebay can innajwa faqa laga reebay uma kadibna yacuuduuna noqonayay limaa shaygii ku noqonayay nuhuu laga reebay canhu xaggiisa oo wayatanaajawna faqayay bilimi dembiga iyo wlcudwaani xadgudubka iyo wa rasuuli iyo rasuulka caasintiisa waidaa goortii jaa-uuka ay ku yimaadaan xayowka nebiga way ku salaamayaan bimaa shay bay kugu salaamayaan lam yuxayika uusan kugu salaamin bihi isaga allahu alle uusan kugu salaamin wayaquuluuna waxayna leeyihiin fii anfusihim nafafyaalkooda dhexdooda waxay leeyihin oy gudahooda ku sheekaysanayaan lawlaa yucadibunaa muuna cadaabo allahu alle muuna cadaabo bimaa naquulu waxaan leenahay sababtii noo cadaabo xasbuhum kaafigooda ku filani jahannamu jahanamo wey yaslawnahaa way geli doonaan oo way ku guban doonaan fa bisa ama yaslawnahaa xaal ay geli doonaan fa bisa waxaa baas lahaaday almasiiru meel loo laabta baas lahaad yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayow idaa tanaajaytum idaa goortii tanaajaytum aad faqaysaan isla faqaysaan falaa tatanaajaw ha isla faqina bilismi dembi ha ku faqina walcudwaani iyo xadgudub wa macsiyati rasuuli iyo rasuulka caasintiisa watanaajaw faqa bilbiri samafal iyo wtaqwa alla ka cabsi ku faqa wattaquu llaha allana iska jira alladii allahaasoo ilayhi xaggiisa tuxsharuuna laydin shirinay xaggiisa laydin geyn doono laisugu kingeyn doono macna inama najwa isla faqidu min ashayaani shaydaan xaggii unbay ka ahaatay liyaxzuna inuu murgiyo daraaddeed alladiina kuwii inuu murgiyo aamanuu rumeeyey walaysa mana uusan ahaanin shaydaan bidaarihim mid mu'miniinta dhibi kara shay-an wax ku dhibi karay ilaa biidni illahi idanka ilahay mooyaane ama walaysa muusan ahaanin tanajigii faqi la faqayi muusan ahaanin bidaarihim mu'miniinta mid dhibaya muusan ahaanin shay-an shay ku dhibi kara ilaa biidni illahi idan ilahay mooyaane wa cala allahi alla korkii falyatawakal ha tala saarteen almu'minuuna mu'miniintu ha tala saarteen yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayo idaa goortii qiila la yidhaahdo lakum idinka laydinku yidhaahdo tafasaxuu waasiciya fi golayaasha la fadhiyo meelaha la fadhiisto waasiciya marka laydin yidhaahdo fafsaxuu waasiciya yafsax illaahu alla wuu waasicini lakum idinka wuu idin waasicin wax kaste risiquu idin waasicin yani waxa wey cimriguu idin waasicin noloshuu idin waasicin qabriguu idin waasicin qiyaamada yani waxa wey mansilkuu idin waasicin wahaakada yafsax illaahu lakum waidaa goortii qiila la yidhaahdo inshuzuu hinqada oo istaaga fanshuzuu hinqada oo khayrka laydinku yeedhayo isu taaga ha madax adeygin oo dhulkaa isku dhajinin yarfac wuu kor yeeli allahu alle alladiina kuwa aamanuu rumeeye oo minkum idinka idinka mid a iyo waladiina kuwa uutuu la siiyey alcilma cilmiga la siiyey wuxuu u koryeelayaa darajaatin darajaatin darajooyin buu alla u koryeelaya subxana wa tacaala darajaayin darajooyin aakharo iyo kuwa adduunyaba ilaahay kor buu ugu qaadaya oo iyagu qiimahaasay leeyihin wallahu allana bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiirun midkii gun og oo xoogaal ah yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayow idaa goortii naajaytum aada la faqdaan alrasuula rasuulka markaad la faqdaan ood rabtaan inaad la hasawdaan faqadimuu hormariya bayna yaday najwaakum faqidiinna horteeda lafaqidiinna horteeda waxaad hormarisaan sadaqatan sadaqa hormariya dalika kaas oo inaad faqina aad nebiga la faqaysaan sadaqa ka hormarisaana ayaa khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan wa atharuu iyadaa daahirnimo badan fa in lam tajiduu haddaydaan helin sadaqadii aada hormarin lahaydeen fa ina allaha alle kafuurun midkii dhaafid badan weye raxiimun oo naxariis badan wey a ashfaqtum ma baqdeen an tuqadimuu inaad hormarisaan miyaad ka baqdeen bayna yaday najwaakum anfaqiina hortiisa inaad hormarisaan sadaqaatin sadaqooyin taa miyaad ka baqdeen fa faid waqtiga lam tafcaluu aydalin oo wataaba uu toobad aqbalay allahu allana calaykum korkiina uu ka toobad aqbalay hee fa aqiimuu toosiya marka asalaata salaada toosiya wa aatuu siya azakaata zakadana siya dadkii lahaa waaiicuu aeeca allaha alle iyo warasuulahu rasuulkiisana ka amar qaatoo yeela warkooda wallahu allana khabiirun midkii xoggaal waa wey bimaa shayga tacmaluuna aad samaynaysaan alam tara miyaadan ogeyn oo cilmigaagu uusan gaadhin ila ladiina kuwii xaggooda tawallow ka weli dhigtay qowman qowm ka weli dhigtay qowmkaasoo qadiba allahu alla uu cadhooday calayhim korkooda uu cadhooday maa hum kuwaa ka wilidhigtay maahum maynan ahaanin minkum idinka kuwa idinka mida maynan ahaanin walaa minhum kuwa loo cadhooday kuwa ka midana maynan ahaanin wayaxlifuuna way dhaaranayaan calalkadibi been korkeed bay ku dhaaranayaan walxaal hum iyagu yaclamuuna ay ogyihiin inay beenta acadda wuu diyaariyey allahu alle lahum ayaga wuxuu u diyaariyey cadaaban cadaab buu u diyaariyey shadiidan oo adag inahum maxaa yeelay inahum iyagu saaa waxaa xumaaday maa shayga kaanuu ay ahayn yacmaluuna kuwa sameey ittakhaduu waxay way samaysteen aymaanahum dhaarahoodii waxay ka samaysteen junnatan gaashaan bay ka dhigteen gaashaan ay ku gabadaan bay dhaaraha ka dhiganayaan fasaduu markaasay jeediyeen dadkii bay ka jeediyeen can sabiili illahi jidka ilahay bay ka jeediyeen falahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday muhiinun oo ihaaneeya ihaano u saaxiib oo dulleeya lan tuqniya deeqi mayso canhum xaggooda ka deeqi mayso amwaalhum xoolahoodu walaa awlaaduhum iyo caruurtooda toona min allahi alla xaggiisa shay waxba ka deeqi mayso xag ilaahay caruur iyo xoolo toona wax uga tari mayso ulaaika kuwaasina asxaabu naari naarta dadkeedii wey hum iyaguna fiihaa naarta dhexeeda khaaliduuna kuwa kuwaraya wey yma maalin ka sheekey maxamedo yabcauhum llahu alla uu soo saarayo jamiican dhammaantood fayaxlifuuna markaasay dhaaranayaan lahu allay u dhaaranayaan kamaa sida yaxlifuuna ay u dhaaranayaan lakum idinka idinku dhaaranayaan oo kaleeto wayaxsabuuna waxay malaynayaan oy moodayaan annahum iyagu calaa shayin inay wax shay anfacaya ku dul sugan yihiin annahum iyagu calaa shayin shay anfacaya inay ku dul sugan yihiin bay moodayaan alaa hooy inahum iyagu hum iyaga ayaa alkaadibuuna beenaalayaasha beenaale waa kuwaas istaxwada waxaa ka reeyey oo ka tambatay ama waxaa duubsaday calayhim korkooda ashayaanu shaydaan baa duufsaday oo ka reeyey fa ansaahum markaasuu halmaansiiyey dikra allahi ilaahay xusidiisii buu halmaansiiyey ulaaika kuwaas xisbu shayaani shayaanka xisbigiisii wey alaa hoy ina xisba shayaani shayaanka xisbigiisu hum iyaga ayaa alkhaasiruuna kuwa khasaaray ina aladiina kuwa yuxaaduuna la sohdintamaya ee garab maraya wey allaha alle iyo warasuula rasuulkiisa la sohdintamayo sohdinta iyo dhanka alla jeexay mooyo dhinac kale jeexanaya ulaa'ika kuwaasi fil adalliina kuwa ugu dulli badan ayay dhexdooda ku jiraan addoommada kuwa ummadaha kuwa ugu dulli badan ayay ku dhex jiraan kataba allaahu allana waa qoray subxaana wa tacaala wuxuu qoray oo uu looxulmaxfuudka horay ugu qoray la aqlibanna waan rayn ana aniga iyo wa rusushaydu waanu rayn annaga aqsaynayno guulaysanayno wey ina allaha allana qawiyun mid taagla wey casiizun oo qaaliboon laysku taagi karin laa tajidu ma aad helaysid buu rabbi ihi subxana watacala heli maysid qowman qowm heli maysid qowmkaasoo yu'minuuna rumaysan billaahi alla rumaynaya iyo walyawmi alaakhiri iyo maalinta aakharo dad allah iyo maalinta aakharo rumaysan heli maysid yuwaaduuna ayagoo jeclaysanaya ama jecel man cid xaad allaha alla la soo hodintamay iyo warasuulahu rasuulkiisa kuwa iyagoo jecel marna arki mayse heli mayse walow kaanuu haba ahaadeen kuwa alle iyo rasuulkiisa garab maray khilaafay aabaa'ahum aabayaashooda haba ahaadeen aw amase abnaa'ahum caruurtooda ha ahaadeen aw amase ikhwaanahum walaaladoodii nasabka iyo dhalashada ha ahaadeen aw amase cashiiratahum qaraabadoodii ay wada dhasheen ha noqdeen marba hadday mabda'a ku kala tagaan misma yaqaanaan ulaaika dadkaasi lasoo sheegay sidaa loo tilmaamay aladiina ulaaika kuwaasi kataba wuu qoray alla fii quluubihim quluubtooda dhexooda wuxuu ku qoray aliimaana iimaankiibuu ku qoray wa ayadahum wuuna xoojiyey rabbi ayada wuu xoojiyey hum iyaga biruuxin lib ayuu ku xoojiyey nasri iyo hiilo ama biruuxin iftiin qalbi buu ku xoojiyey oo minhu isaga xaggiisa ka ah wa yudkhiluhum alla wuxuu gelinayaa dadkaasi janaatin jannooyin buu gelinayaa jannooyinkaasoo tajri ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhaar webiyaashu ay socdaan khaalidiina xaalay ku waarayaan fiiha jannooyinka dhexdooda radia allaahu allah raalli ka noqdee canhum xaggooda waraduu iyaguna raalli bay ka noqdeen canhu alla xaggiisa way qanceen wixii uu siiyey ayay ku qanceen ulaaika kuwaasi xizbullah waa xisbigii ilahay alaa hoy ina xisb allahi ilahay xisbigiisa hum iyaga ayaa almuflixuuna kuwa liibaanay ah